بsم الlh بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام البخاري رحimه الله تعالى bab man xakى كلام الرجل عnda الcتاab baabu man qof xukunkii cadayntiis buu u baab yahay xakaa kalaama الrajuli qofka hadalkiisa yacni jilo oo shabaho cinda alcitaab canaanta agteeda xakaa bimacnaa macnaha waxaa weeyaan ninkii warkii uu yidhi oo kale u dhahayaa ayb wixii uu yidhi ayuu ku celinayaa waa waa jilayaa marka siduu u hadlayoo kale u hadlayaa naam cinda alcitaab eedda iyo iyo iyo canaanta agteeda qala xadaثna cabdالlahi bnu abi bakri wa huwa abu cabdالرaحman albصriyu صaduq rawaa lahu الbukhaariyu fi اladb الmfrad wa muslim naxwahu muslim bnu ibrahim alfarahidi yani rawaa naxwahu xadiidka uu cabdullaahi warinayo kaloo wariyey qala xadaثna اlأswad bnu shayban wahuwa saduusiyu hiqaة caabid can abi nawfl bni abi caqrb abu nawfl ibn abi caqrb alkinaaniy wa huwa hiqat ana abaahu aabihi abu caqrab magaciisa khuwaylid baa la yidhaha waqiila cawiij labadaba waa la yidhi saxaabi oo ayuu ahaa wakaana jawaadan nin deeq badan u ahaa ana abaahu sa'la الnabiya slى اllahu alayh wali wasalam aabihii nabiga ayuu su-aalay can sawmi sawmkii ayuu ka su-aalay faqaala nabigu wuxuu yihi sum yowma min kuli shahrin maalin soon bil walbo qultu waxaan idhi biabi anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay mid lagu furtaa tahay zidnii ii kordhi qaala wuxuu yidhi zidnii zidnii marka zidnii ii kordhi baa ninkii uu yidhi nebigii marka zidnii zidnii buu ku celiyey ayb sum yowmayni min kulli shahrin laba maalmood soon bil walbo qultu biabi anta wa ummii zidnii ii kordhi fa inii ajidu qawiyan aniga waxaan iska dareemayaa nin xoog leh inaan ahay oo waa awoodaa faqaala nabigu wuxuu yidhi inii ajidunii qawiyan inii ajidunii qawiyan maxalushaahidka meeshaas waa ah marka warkiisii buu ku celceliyey xikaayat lkalaam marka sidaas waay ah. fa afxama waa aftiray marka waa waa aftiray xataa danantu ilaa aan maleeyey annahu lan yasiidanii inuunan ii ziyaadinaynin uma qaala wuxuu yidhi sum halaathatan min kulli shahrin bil walba soon saddex maalmood soon min kulli shahrin bil walba marka sawmu ayaami albiid inuu sunnayaa laga qaadana xadiidkan oo nebigu marka uu aada ugu tirtirsiiyey ninkan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku haddii uu warka qofka ku celceliyo calaa sabiili alcitaab oo ugu celceliyo iyo canaan oo kale dhib ma laha qof canaan ku lehna uu yahay laakiin hadday tahay jees-jees iyo sukhriye iyo wax noocaasa dabcan markaas ma la ogola xadiidkii kale ninkii istiidaanka samaynayeyna ee intuu soo gargaraacay yidhi yaa waayo yidhi markaasaa markaasuu yidhi ana markaasuu nebigu yidhi ana ana kaanahu karihaha ana ana warkiisii uu ku celceliyey marka wuxuuna ugu celceliyey calaa sabiili alcitaab inuu ku canaanto warkaas ma fiicno camal ayb xadiidkan marka waa saxiix macnahaas uu u tarjamtayna waa ku waa laga qaadanaa qaala alimaamu albukhaariyu baabun ay hada baabun xadahanaa abu macmar qala xadahanaa cabdulwaariث wa huwa cabdulwaariث saciid alcambariyu can waasili mawla abi cuyaynata qaala xadaanii khaalid bnu curfuطa markaa khaalid bnu curfuطahan abu xaatim wuxuu ku xukumay jahaala oo wuxuu yihi waa majhuul ibnu xajarna maqbuul ayuu yihi maqbuul marka waa yacni idaa tuubica wailaa falayin اlxadiid ee imaamu dahabi kaashifka wuxuu ku yidhi wuhiqa wuhiqa waa la tawhiiqiyey buu yihi aqalu axwaalihi marka waxay tahay dabcan ninka sidaana xadiidkiisu haddii uu mutaabaco helo inuu xoog helayo aqalu axwaalihi can dalxata bni naafic huwa abu sufyaan aliskaaf saduuqun can jaabir bni cabdillaahi qaal kunaa maca rasuuli اllahi sal ly slam nebiga ayaan la jirnay waاrtafacat riixun dabayl ayaa kor noqotay khabiihatun aad u xun muntinatun urayso aad u ur badan baa kacday faqaala wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan maa haadihi tani waxay tahay haadihi riixu ladiina tani waa dabay waa urka aladiina kuwa yaktaabuuna almu'miniin dadka mu'miniinta xantaa qurmoonkooda iyo urkooda waay ayb dabayshan kacday urka badan ma arkaysaan haa kuwaas xaggooday ka ahaatay marka dabayshooda ayb marka waxaa laga qaadanaya de inay aada khatar u tahay waxaa kaloo laga qaadanaya ashyaada shayga yani dunuubta ama waxyaabaha yacni macnawiyaadka ah in ay markaa e, e, daahir waxyaabo daahire la dareemi karo xun inay taahiir noocaas ay yeelo karaan ayb ayb baabkan markay kaka dambeeyana macaanidaas unba u baabayn doonaa xadiidkan marka cilaa ku jirta oo khaalid ibnu curfutahaas laysku khilkhilaafay waaye laakiin mutaabacuu uu helayaayo riwaayada dambe fiiri qaala xadaanaa musadadun huwa bnu musarad qaala xadaanaa fudayl bnu ciyaad can sulaymaan waa acmash sulaymaan bnu mihraan weyaan can abi sufyaan abu sufyaankana waa iyo dalxat bnu naafic kii dalxatu bnu naafic soo yiri huwa huwa abu sufyaan can abi sufyaan wahuwa dalxatu bnu naafic aliskaaf marka khaalid bnu curfuda waxaa mutaabiciyey acmash acmash baa mutaabiciyey can jaabirin qaala haajat riixun muntinatun dabayl yaa kacday urayso calaa cahdi rasuuli llahi sal ll ly slam faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina naasan min almunaafiqiin dad munaafiqiinta ka mid mida iktaabuu unaasan dad bay xanteen min almuslimiina ka mida fa bucitat haadihi riixu dabayshan baa la diray lidalika arintaa darteed ayaa dabayshan loo soo diray marka labada xadiidba waa isxoojinayaan waxaana ku jirta taxriimu fiihi taxriimu اlgiiba giibada yacni xaaraam ahaanteeda iyo walwuquuci fii acraadi lmu'miniin iyo in dadka mu'miniinta cirdigooda lagu dhacaa xaaraantinimadeeda ayaa laga qaadanaa xadiidkan labada xadiid qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix qaala xadaanii mucaawiyat bnu saalix wahuwa mucaawiyat bnu saalix bni xudayr can kahiir bni اlxaariث kahiir bnu اlxaariث abu amiin addimashqiyu maqbul rawaa lahu الbخariي fi اladb الmfrad wالtirmidiy can اlqasim bn cabdالرaحman الshamiy qala samictu bna umi cabdin bnu umi cabdin man huwa bnu umi cabdin man huwa cabdالlahi bn mascuud yaquulu isagoo dhahayo man اktiiba qofkii lagu xanto cindahu agtiisa mu'minun mu'min qofkii agtiisa lagu xanto fa nasarahu u hiiliyo oo u gargaaro xantay waxaa ka difaaco jazaahu llaahu allah wuxuu ku abaalmarinayaa bihaa arrintaas sababteeda khayran khayr buu ku abaalmarinayaa fi dunyaa waalaakhira adduunya iyo aakhiraba oo cirdigiisa alle u xifdinayaa waman iktiiba cindahu mu'minun qofkii agtiisa mu'min lagu xanto falam yansurhu aan u hiilinin jazaahu allahu biha alla wuxuu ku abaalmarinayaa fi dunya waalaakhira addunya iyo aakhiro sharan shar buu ku abaalmarinaa hadda markaan waa la xantay maaha ogaaw waa la xantay baabkeedu waa sii adkaanan waa la xantay maaha agtiisaa lagu xantay kama celinin laakiin haddii uunan ka celi karinna kama kicin meeshii oo dhibsi iyo lagama dareemin ile maraatibta alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar waxaa ugu yar qalbiga in laga naco haddaan la awoodi karin intii ma samaynin waa iska fadhiyaa saanaa lagu abaalmarina haddii marka uu ku daro ou la xanto isagana waaba ka daran markaas ayb wama ltaqama xanna marka maxaa la yihahdaa xanta waxaa la yihahdaa dikruka akhaaka bimaa yakra walaalkaa oo aada ku sheegto wuxuu nacayo ayb xanta marka shaydaanku bani aadamka waxaa la yidhaahdaa ibnu alimaam ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa laba meel ayuu ka galaa ifraad iyo tafriid wax kale ma aha haddii uu ka dareemo tasaahul iyo nin iska fadhi badan oo kasal badanna dhankaasu soo gelaa haddii uu ka arko ninkan dadaal iyo firfircooni iyo orodna dhankaas orodkuuba kasoo gelaa xanta baabkeedoo kale marka la joogo shaydaanku dadka wuxuu ka soo galaa xantii lafteeda wuxuu u suuraynayaa in ilaahay loogu dhowaanayo hiya hiya naam ayuu wuxuu ka dhigaa una suuraynayaa in janno lagu galaayo ilaahayna loogu dhowaanayo sida ugu suuraynayana waxay tahay qofkaani inuu yidhaahdo adiga diinkaa difaaci dhib ma leh diintaad difaacaysaa maanta dhan hadda kutubtan rijaasha waxay ka hadlayaan fulaanun kadaab fulaanun daciif fulaanun kadaa ee dadkaasba in wax laga sheego waa la ogolaay culimadaasna waa dhaheen in la ogol yahay haddii nusxi ay tahay oo diinka lagu ilaalinayo oo lagu dabinayo oo lagu difaacayo waa bannaantaha la yidhi middaanna saas waayo ka dhaadhicinaa taadana xaqiiqaduna inaynan saa ahaynay u badan tahay muqadamada oo kitaabkan la yidhaha raddulwaafir ee uu leeyahay alxaafid ibnu naasiriddiin iddiin addimashqi arrintaas marka wuu sheegayaa dadka wuxuu uga dhigaa buu yidhi shaydaanka xantaa xantiisaas inay bannaan tahay min baabi aljarxi wa tacdiil buuna gelina ummad badan baana ku ibtilaysan oo ku fidnaysan oo duruus iyo cilmi iyo fiqhi iyo wax fahmi oo dhan uga tegay lama rabo marka daalib cilmiga tayaarkaas inuu aadana lama rabo sida tayaarkan takfiiriga ama yacnii dhibka badan ee muslimka gaalaysiinaya bilaa mubarir sida uunan u bannaanayn ayaa midkaas tabdiicigana uusan u bannaanayn oo dadka un layska tabdiicinayo bilaa mubarir wax markaa yacnii mubarir ah iyadoo aynan jirin labadana marka shaydaanku halkaas soo galaa qaar waxaan aragnay waxba aan kala aqoonin oo haddana dhahaayo aahaartii waxay soo qabsanayaan a'imadii hore oo ay leeyihiin shucba wuxuu yidhi tacaalow falnaqtab lilaahi saaca kaalaya ilaahay dartiis aan saacad wax u xamanno markaas jarxiga iyo tacdiilkay ka sheekay jireen ee raggaas a-imo ah diinkii lagu xifdinayay waay ninka hadda raba inuu baabkaas furtana waa nin aan isagii waxa ugu horeeya aan itqaaninin xataa oo kitaabkaana qeyb yar uga tegay kana qeyb uga tegay kan qayb waxba aan ahayn masaa-il waaweyn kala yaqaanaa waxaan yarka hadii la waxa yarka haddii la su-aalana ma yaqaana iyadana waa min talbiisaati ibliisay ka mid tahay marka waxyaabaha ibliisku ou dadka meelaha uu kasoo galo ayay ku jirtaa ayb laba si marka labadaas ba marka dadka xukunkooda waa khatar ayb ibnu eh, ibnu daqiiq ilciid iqtiraaxa wuxuu yidhi eh, acraadu lmuslimiina xufratun min xufar innaar dadka muslimiinta cirdigooda waa god godadka naarta ka mid ah waqafa calaa shafiirihaa daa'ifataani min annaas godkaas qarkiisa waxaa istaagay laba qolo oo dadka ka mid ah markaasuu wuxuu yidhi alculamaau waalxukaam culimada iyo dadka xukaamta culimada marka iyaga dana u geynaysa sababtoo ah xaqii iyo baatilkii inay kala saaraan qofka dhabta wax u sheegaya iyo kaan kale inay kala saaraan xaakimkuna markhaati baa nin baa markhaati u keensanaya dacwaa la keenaa markhaati baa ayuu keensanaa markhaatidii buu jarxinayaa wuxuu leeyahay adiga markhaati ma geshid marka markhaati ma geshid cirdigii qofkii way adiga yacni mubtadicaad tahay waa cirdigiisii gashay haddii marka aada si dhab ah ood ka fiirsatay ku gashana waa khayr haddii kalena godkii baad dalaq tiri marka waqafa calaa shafiirihaa daa'ifataani min annaas alculamaau walxukaam ayuu yidhi marka labada qole marka khatartaasay ku jiraan kuwii marka ilaahay u idmaya qatar oo uu ku amraa qatartaas ku jiro mid aan loo dirsanin oo baabkaas dhex muquuranaya maalaayacnigaas ku dhex jiro maxaa u malaynaysaa marka ayb wama ltaqama axadun luqmata luqmatan wama ltaqama ma luqmaysto oo maqaa ma cuno axadun qof luqmatan luqmad sharan ka shar badan min ikhtiyaabi mu'minin mu'min xantiisa luqmad la cuno oo ka shar badan mu'min xantiis ma jirto ayb marka iyadii marka luqmadaa lagu tilmaamay aa laga dhigay waxaa laga tacbiirinaa tacbiirkii alla uu ka tacbiiriya noocaas oo kale u ahaa oo wuxuu yidhi ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan hilibkii marka walaalkiisa walaalkiis isagoo bakti ah oo dhintay ma jeclaan lahaa qof inuu hilibka walaalkiis cuno maadaama cuntadaas lagu shabahay xadiidkuna saasu shabaha ayuu ku shabahaya in qaala fiihi haddii uu ka yidhaahdo maa yaclamu wuxuu og yahay uu ku og yahay faqad iktaabahu waa xantay wixii uu ku og yahay laakiin uu dhibsanaya hadduu ku sheego waa xantay ayib dadka qaar waxay ku leeyahin waaba yahay saas anima been ka sheegayo il xantu waa been maba la dhihin xanta iyada been maaha wax run ah waa qofku dhibsanaya laakiin wax duruuf ah oo keenayna aynan jirin wa in qaala fiihi haddii uu ka yidhaahdo bimaa laa yaclamu wuxuunan ogeyn faqad bahadtahu waaba ku been abuurtay wuxuunan ogeyn haddii uu ka sheego waaba ku been abuurtay middaan lafteeda waa badan tahay iyada xataa qof qof kale wax ka sheegayo haddaad u dhaba gasho war adiga ninkaan ma aragtay ma dhegaysatay waxa uu sheegay maya qofkaasaa ii sheegay wuxuunan ogeyn uu ka sheegaa marka dab baabu lgiibati wa qowli illaahi caza wajala walaa yagtab bacdukum bacdaa giibadii ayuu u baab yahay iyo qowli llahi caza wajala alla qowlkiisa walaa yagtab bacdukum bacdaa qaarkiin yaynan xamanin qaarka kale qala xadaثna mxamed bnu yusuf qala xadaثna الnadru qala xadaثna abu اlcawaam cabdالcaزiز bn ربيع albahiliyu wa huwa ثiqة rawaa lahu الbخariyu fi اladb الmfrad qala xadaثna abu الزubayr mحamadu huwa mحamed bn msلm ibn tdrus can jabir bn cabdالlahi qaal kunaa maca rasuuli الlahi sal اه l slam nabigaan la jirnay faataa calىa qabrayni laba qabri korkood ayuu yimid yucadabu saaxibaahumaa kuwaasoo la cadaabayo dadkoodii faqaala wuxuu yidhi inahumaa labadan qabri laa yucadabaani la maayo fii kabiirin wax weyn ma loo cadaabayo wa balaa inaan loo cadaabaynin iskabadaaye waa loo cadaabaa marka laa yucadabaani fii kabiirintan iyo wa balaa maxay noqonay marka fii kabiirin laba macno waa lagu macneeyaa wax weyn oo in la yska ilaaliyo ay culus tahay ma ahan wa macnaha wa balaana waxay tahay waa weyn tahay oo xagga dembiga wax culus waay midna marka waa ictibaar midda kalena ictibaar kala sidaas waa la yihahdaa waxaa kaloo la yihahdaa wama inahumaa laa yucadabaani fi kabiirin siday iyaga la ahayd way macnaha dembi kabiire ah iyaga lama ahayn arrintan balaa dembi kabiira waa tahay waxaan soo socda ayb ama axaduhumaa midkood fakaana yaktaabu nnaasa dadkuu xaman jiray waama ama alaakharu ka kalena fakaana laa yata'adaa ma ku dhibtoon jirin oo dhib umaunan arkaynin min albawli kaadida kaadida wax culus maunan u arkaynin waa isku ma ka fogaan jirin oo markaa aadna isagama zuulin jirin ayb marka istajadu inay waajib tahaa laga qaadana xadiidkan istijada inay waajib tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa xanta iyadana inay khatar tahay shaanigeeda ayb cadaabulqabrina labadaas inay leeyihiin leanna hadda nebigu wuxuu ka sheekeynaya waa cadaabulqabri ayib waxaa kaloo laga qaadanaa rasuulka ilaahay mararka qaar wax qeyb annaga naga ah inuu rasuulku u muujin jiray mararka qaar oo hadda waxaas qabriga hoostiisa ka dhacaya nebiga waa loo waa loo muujiyey ayb fadacaa bijariidatin buu u yeertay laan radbatin qoyan ow bijariidatayni ama laba laan fakasarahumaa waa jebiyey uma amara bikulli kisratin bikulli kasratin jab kastaa mid kastaa wuxuu ku wuxuu amray wou amray fagurisad waa la tallaalay calaa qabrin baa lagu tallaalay faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yidhi amaa inahu isaga sayahu saya muxuu idiin dhigay sayuhawanu amaa inahu sayuhawanu waa laga fududayn doonaa min cadaabihimaa cadaabkooda maa kaanataa intay yihiin radbatayni <clears throat> kuwa laba qoyan intay yihiin ow lam yaybasaa inta aynan qalalin qeybtan dambe marka maxaa laga wadaa marka maa kaanataa radbatayni culimada marka waxay leeyihiin waaa waxay tahay shafaacadii nebiga u shafeecay baa waxay ku eg tahay labadaa geed inta ay ka qalalayaan intay qoyan yihiin baa laga aqbalay nebiga in cadaabka laga khafiifiyo dadka marka shafaacada nebigaa waqtigaa ku ekayd waay ee macno geedka qoyan ku jiro oo aan mid qallalanna ku jirin maaha culimada qaar laakiin waxay dhahayaan dambe weliba geedka marka uu qoyan yahay ee lagu tallaalo qabriga wwuu tasbiixsana markau tasbiixsadana tasbiixdii baa marka qaboojinaysa meydkan qaar kalena meeshaas bay waxay ka istimbaadeen haddana xukunkaasu isagaba iska macquul oo iska ah ijtihaad ama nadari iska abay haddana asal ka dhigteen markaas waxay uga qiyaas qaateen qur-aanka in lagu akriyay qabriga korkiisa oo waxay yidhaahdeen qur-aankii qof mu'mina akrinayaaba kasii owleysanay dheheen marka haddii geeddaasba ay saas tahay geedda hadda cilladeedu inay saas tahay horta inay mansuusan noqoto sooma la rabo may ma la oga keliya un waxa la og yahay waxay tahay geedkan inta uu qallalan yahy inta uu qoyan yahay shafaacadii nebiga waa loo aqbalay dadkan hadduu qallalo nebiga maalam yayba saa yiri ayb masalada kale waxay tahay iyadana sunno ma tahay qubuurta marka la duugo meydka in qori ama geed wax lagu mudo geed inta lasoo jaro kale laan saas looga taago iyadu ma noqonaysaa sunno ma min asunan ma ka mid tahay mase ma aha meeshaas marka saxaabadu waa isku khilaafeen bureydat bnu lxusayib isaga wuxuu leeyahay xadiidkan cumuumkiisa u qaatay qabri marka meyd la duugo in laan lasoo jebiyo lagu tallaalo cumuumkiisau camal siiyey bureyda naam ibnu cumarna waxaa ka muuqata isaga ma saas waa diidi jiray qabri wuxuu arkay marka geed iyo lagu tallaalaya markaasu wuxuu yidhi bixiya ka bixiya markaasu wuxuu yidhi inamaa yudiluhu camaluhu camalkiisa harinayo yidhi hadduu camal fiican la yimid geedkan iyo waxaan waxba u tari maayaana ka qaada ayb marka ibnu cumarna de waaqicadaani ma camimin isagana ayb meeshaasna marka masaladaasna saasaa ku jirta ayb tasbiixda oo jamaadaadkuna adda waxii qoyan keliya tasbiixsada lama dhihin wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum buu ilaah yili wain min shayin ma min shayin ayb shay oo dhan ayb xalushaahidka marka waxay tahay fakana yaktaabu nnaas midkood dadkuu xuman jiray mar haddii uu sidaa ahaa cadaabu lqabri baa ka haleelay xantu marka waa inay xaaraan tahay midda kale culimada qaar qisadan nebigayba ku khaas yeeleen oo maxaa yeele waxay yidhaahdeen waxyaabahan yaa ogaa kara nebigu sal alla ly slam qabri kasto geedkan geedo kuma uunan mudin labadan qabri bis ayuu saas yeelay macno marka isaga la tusayaa ku jira meeshaas nacan nin marka nebiga la mid ah oo ogaa kara ma jira macnahaas nacan saas darteed marka waxay ku dareen khusuusiyaadka rasuulka qala xadaثna bnu numayr wahuwa moxamed bnu cabdillahi bni numayr qala xadaثanii abi wahuwa cabdullahi bnu numayr alkufiyu qala xadaثna ismaaciil wahuwa bnu abi khalid can qaysi wahuwa qays bnu abi xaazim qaala kana camru bnu اlcaas wuxuu ahaa yasiiru maca nafarin dad ayuu la socday min asxaabihi famara calىa baglin ayuu soo maray baqal meyti meyitin dhimatay meyd ah qad intafa qad intafaka bararay fa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee la-an ya'kula axadukum midkiin inuu cuno haadaa kan xataa yamla'a batnahu ilaa uu calooshiisa ka buuxiyo iyada yaa khayrun u khayr badan min an ya'kula intuu cuni lahaa laxma muslimin qof muslima hilibkiis intuu cuni lahaa tana uga fudud midaan jirkay dilay middaas kale laakiin qalbigay dilayn middan qofka hadduu cuno waa dhimana middaas kale laakiin aakhiro dembi weyn oo wataa ayb haddana marka min an yaakula laxma muslimin a la yihi haddana waxaa sii daran dad ahlu cilmiya ah. oo ibnu casaakir waxaa laga wariyay xadiidkii yani wuxuu galaa man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi abu xaniifa iyo shaafici imaamu nawowi wuxuu ka wariyey inay dhaheen idaa lam yakun alculamaau alcaamiluuna wliyaa allahi falaysa lilaahi fi lardi waliyun culimada cilmigooda ku camal fasho haddaynan ahayn weli awliya allah haddaynan kuwa ahayn dhulka korkiisa ilaahay weli maba kula habo markaa qofka caalimkae caamilkaa qofka dhibayo ama xamanaayo waa kasii daran yahay oo ilaahay baa muxaarabo ugu goodiyey ta kale waxay haddana tahay culimada waxay yidhaahdeen qofka sidaas mar walba ku dhex jiro ibtalaahu allahu bimowti lqalbi intuusan jirkiisa dhimanin qalbigiisa dhimanaya ayb qalbigii baa marka ka dhimanaya qalbiga hadduu dhintana cuquubo aada u daran way ayb baabu lgiibati lilmayiti xanta xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay lilmayiti qofka dhintay la xamanayo qala xadaanaa cmr bnu khalid qala xadaanaa mxamed bnu slmة can abi cabdالraxiim yazi an can abi cabdالraxiim yaziida bni abi unaysa soo maha mise can ayuu geliyey ya kuwaan lama rabe maxaa ku yaala can abi cabdالraxiim can zayd bni abi unaysa hahy yaziido io dhigaan can zayd bni abi unaysata can abi الzubayr can cabdالraxman bni اlhadhaad addawsi ninkan dacfi baa ku jira ibn اlhadhaad ayb can abi hurayrata qaala jaءa maaciz bnu maliki اlaslamiy ayaa yimid farajamahu الnabiyu slى اllahu عalayh wali waslama nabiga waa rajmiyey cinda araabicati markii afaraad marka afaraad marka maxay tahay qirashadiisii afar jeer markuu qirtay famara bihi rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigaa soo maray wamacahu nafarun min asxaabihi isagoo ay la jiraan koox asxaabtiisa ka mid a ah. faqaala rajulaani minhum laba ninoo iyaga ka mid ah waxay yidhaahdeen <coughs> ina hada kan ina hada alkhaa'ina midkan khaa-inkaa ata nabiya sal l l slama miraaran nebigii ayuu u yimid marar badan kullu dalika yarudduhu intaasoo dhan waa celinayaa nebiga uma qutila waa la dilay kamaa yuqtalu lkalbu eyga sida loo dilo ayaa loo dilay oo dhagax ayaa laga badiyey macnaha fasakata canhu nabiyu sal l slam nebiga waa ka aamusay xataa mara ilaa uu soo maray bijiifati ximaarin dameer baktiyey ilaa uu ka soo maray shaa'ilatun rijluhu lugtiisuna mid taagan ay tahay dameer baktiyey oo lugtii markaa kor u taagi ayb fa qaala waxa uu yidhi ayb kulaa cuna min haada labadii ninba wuxuu ku yidhi kulaa cuna min haadaa dameerkan baktiye cuna qaalaa waxay yidhaahdeen min jiifati ximaarin dameer baktigii miyaan xaggiisa ka cunnaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi faladii niltumaa kii aada gaarteen oo min cirdi akhiikumaa walaalkiin cirdigiisa ah aanifan goor baa akharu ka badan kan aad ka yaqyaqsoonaysaan kaasaa ka daran waladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaartaye fa fainahu fii nahrin ayuu ku jiraa webi min anhaari ljannati <clears throat> jannada webiyadeeda ayataqamasu waa dabaal waa tiimbanaya ayb meeshaas marka de waxaa laga qaadanaa xadiidka dhowr waxyaabooda waxaa ka mid a xanta khatarteeda nebigu wuxuu ku shabahay kaas ayb dameer baktiya inay ka daran tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka dadka xuduudda ku dhinto inay muslimiin ay yihiin oo qofka iimaanka inuunan ka bixin magaciis hadda waa qirtay dembi buu ku dhacay zinow galay wuu isku qiray waa la dilay naagtii juhaniyadda ahaydna saasay ahayd oo iyadana uur kale ahayd oo nebiga u timid oo yacnii nebigu wuxuu yihi laqad taaba towbatan low qusimat loo eh, haddii eh, yacni towbay towbo keentay haddii loo qaybiyo sabcuuna min ahli lmadiinati wasicathum waad deeqi lahayd ayb <clears throat> marka qofka dembiga ku dhaco inuunan yacni dembiga iimaanka inuusan uga baxaynin ayb xataa <clears throat> isagoo markaa dabcan de aan towbad keenin hadduu dhinto iimaanka uga bixi maayo leanna iimaanku wuxuu leeyahy asal ee farac siday salafku tilmaameen asalkiisa qofka haddii uu haysto asalka waxaa lagu shabahay madaxa mararka qaarna waxaa lagu shabahay iimaanka geed geedku wuxuu leeyahay xidido iyo jirid laamo caleemo alam tara kayfa daraba allahu matala kalimatan طayibata ka shajaratin dayibatin asluhaa haabitun wa farcuha fi samaa mar haddii markaas ale farac loo kala yeelay geedka magaca geednimada waa joogaa in allaale inta asalkeeda ou joogo oo haddii laamaha la jarjaro meeshaan maxaa ku yaal geedaa ku yaallaa lale laakin waa naaqis ayib haddii laga jaro marka salka hoose haddii laga gooyana magacii geednimadii waa u dhammaaday qofka haddii lagu shabahana qoorta haddii qofka laga gooyo waa baxay gacan haddii uu ka go-an yahay laakiin qofnimadii ma zuuleysaa ma zuuleyso saasay salafku ku shabaheen khawaarijta iyo muctasilada iyo waxaa la midka iyo iyo murji-adana iimaamku ayaga waxay ku shabaheen toban dirham oo kale oo waxay yidhaahdeen toban dirham haddii hal dirham uu ka nuqsaamo magacii toban ma soconaayay dhaheen marka toban dirhama hal dirham laga laga nuqsaamiyey magacii toban waa u dhammaatay iimaanku saas oo kale waa haddii hal camal qofka uu ka tago ama yacni laga waayo ma kala haraayo ama waa inuu wada joogo ama waa inuu wada maqan yahay waa bar barta marka mas'aladan marka iimaanka meesha asalka u ah waay ayb iimaanku ma inuu wada joogaa kulligiis mase inuu wada maqnaado mase qayb iyadoo joogto qayb kale waa maqnaa kartaa manhajka selafka ama yacni caqiidada selafka waxay tahay iimaanku qayb intay joogto qeybna waa maqnaa kartaa laakiin qaybta maqnaanaysa waa inays asal noqonin laabudda an takuna farcan farac inay noqoto ibnu mandah mas'aladaas marka kitaabul iimaankiisa aadu uga hadlay aslul iimaan marka maxaa noqonayo acmaasha quluubta aslul inqiyaad walistislaam maxabadii iyo tasdiiqii ayaa waxay noqonayaan marka e, e, iyo macrifadii ayaa acmaashaas qalbiga oo asal waxaa kaloo asala iqraarka wixii qalbiga ku jira in laga tarjumaa la rabaa waxa ka tarjumi karana afkaa ugu horeeya towxiidkii u qirana laa ilaha illa allahdiibu shahaadateynkiibu u qiraya tasdiiqaas iyo iqraarkaas marka ou haysto acmaashaas ou haysto asalkii waa haystaa acmaashii kale jawaarixdu marka maxay noqonaysaa furuuc iimaanka furuucay u tahay furuuc marka la yidhaha iimaanka ka mid maaha maaha in la leeyahay marka waa intaas lu aada loogu baraarugsan yahay geedkan laamaha waaweyn uu leeyahay geed geedkay ka mid tahay geedkay ka mid tahay banaanka kama jirto ayb shucabuliimaan marka tatafaawad qaar haddii la waayo iimaan dhan waa la wayna qaar haddii la waayo iimaanka aan la waynayninaa jirto kuwaas marka waxaa kamid ah acmaashaas salaada oo acmaasha badanka ugu weyn ayay isku khilaafeen ahlu sunnada oo qaarna ay yidhaahdeen salaadda asalkay ku jirtaa iyo maya kuma jirta qaariyi salaaddii ugu weyneyd bacda tawxiid waa saas farqiga marka u dhexeeyo khawaarij iyo muctazilo dhinaca iyo ahlu sunnaduna waxay tahay intaas oo in iimaanku asal farac ayuu leeyahay ahlu sunnaha agtooda cinda alkhawaarijna iimaan waxaa la yidhaha ficlu aacaati almuftaradati kulliha daacaadka faradka kulligood in la sameeyo haddaan kulligood la wada samaynin ma iimaan ma jiro naam tacriifka marka khawaarijtu sidaas ah farqigana marka waa meeshaas iyo iimaanku inuu ziyaadaayo nuqsaamaayo waxaa kaloo jira waxa la yidhaha aliimaanu lmutlaq iyo mutlaqu liimaan marka mutlaqu liimaan waa asalkii iimaanka qofka haysto waa lagu sheega mutlaqu liimaan aliimaanu lmutlaqna waa kii xaqiiqiga ahaa kaamilka ahaa ayb alimaam eh, maxamed ibnu nasr almarwasi isagana tacdiimu qadr salaa waa ku sheega nimankan marka murji'at lfuqahaa iyo maxay ku kala duwan yihiin marka ahlu sunnada iyadana waxay ku kala duwan yihiin tasdiiqii iyo iqraarkii waa ogol yihiin murji'at lfuqahaa inuu iimaanka iimaan uu yahay laakiin acmaashii jawaarixda iimaan maba la dhihi karay leeyihiin ayaga haddii la dhaho waxaa ka dhalanaya madhabtii khawaarijta oo waa maxay haddii laga taga in la gaaloobayo aa ah, imaanayso hal daaca haddii la yidhaha waa iimaan cagsigeeda kufri inuu noqdo ahlu xadiidkii waxay yidhahdeen waaba saxba cagsigeeda kufri waa noqona laakiin kufrigu meeqo uqeybsamaa marka hal nooc bismiga ah kufriga maya waxay yidhaahdeen aslul iimaan kufriga kasoo horjeedo waa kufrun mukhrijun can ilmilla furuucda iimaanka kufriga kasoo horjeedana waa kufrun duuna kufrin waqad nadaqa bihi salaf salafkaana ku dhawaaqayo bukhaari waa kitaabuliimaanka waa tuu baabeynayo kufrun duuna kufrin caaa iyo taawuus iyo ibnu cabaasaa yihaahdeen ayb marka masaa-ishaas marka macnuhu waxay tahay qofka murtakibulkabiiraha ama daacaadka qaar ka tago maahan in markaas uu noqonayo ama xuduud lagu oogo oo intuu dembi galay la xado saas ku dhinto iimaanka inuunan ka baxaynin laanna nebigu wuxuu yidhi faladii niltumaa min cirdi akhiikumaa buu yidhi min cirdi akhiikumaa ayb dadka iyagu markaas de inay uun shahwadooda la jeclaysiiyey inay dadku uun gaalnimada ku riixaan iyaga marka iimaankii asal iyo farac waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxaas iska khuraafo way labaatameeye culumo oo qaar salafkii kamid a dhahayaan marka kaasi khuraafo walaa shay kalena kalama yaqaan hadafka uu rabo waxay tahay dariiq uu ku gaalaysii lahay muslimka ayb qofkii marka aan dhihinna waxaan war sidaan waayey yidhaahdana murji waayey leeyihiin marka wax laqabkaas isaga laftiisa laqab hore u jiri jirayo cabdullahi bnu lmubaaraga wuxuu ku yidhi shaybaan bnu faruuq nin la dhihi jiray baa wuxuu ku yidhi e, qofka faasiqa ah ee daacaadka aan samaynin ama dembiga galo ee ka waran mu'min ma la dhihi karaa oo imse iimaankii waa ka zuulay ismuliimaan kama zuulin yidhi waa mu'minun naaqisu liimaan ama mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi markaasuu wuxuu yidhi calaa hada sini da-dan miyaad sirta murji-an cabdullahi bn mubaarago saan maa murjia ku noqotay murji isaga wixii kasoo horjeeda u yaqaanaa inay yihiin markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bn mubaarak hadal yaab leh almurji'atu laa taqbaluni ani murji-a i aqbali mayso iyagaan i aqbalaynin leanna murji-ada ziyaadat limaani wa nuqsaanihi ma qabaan iimaanku waa ziyaada waa nuqsaama aan leeyahay nifaaq ma jiray leeyihiin anu waa jiraayaan leeyahay buu yidhi camalku iimaanku ka mid yahayaan leeyahay iyagu maba ka mid ahaan ay leeyihiin say io aqbale marka intaas kadib tiin tiin barahan marka ilmaha yaryarkaa ay la ordaayaanoo ay leeyihiin kaas irjaa-a ku jiro iyo kan murja-nimaa ku jirta tiin barahan xaggee ka keenteen marka ayb xaggeese laga keenay tiin barahan noocaas marka ayb murji waa afar firqo waana la yaqaanaa mid kamida oo camalka iimaa jawaarixda iimaan uu ka mid yahay qabtaa ma jirto mid iimaanka waa ziyaada waa nuqsaamaa qabto ma jiraan xataa murji-at lfuqahaa ziyaadat liimaan wa nuqsaanuhu ma ma ogola ayaga qof marka iimaankii waa ziyaada waa nuqsaamaa bimujarad yani shucabuliimaanku war isku mid maaha qaar waa asal qaarna waa farac maa murjia lagu noqonaana mujarad in la yidhaah shucabtii nebigu uu laa ilaha illahu kasoo bilaabay waadnaaha imaadat ladaa can ariiq uu yidhi war isku derajo maaha qaar waa mustaxabaad qaar waa waajibaad waa farac waajiba qaar waa usuul wixii marka asala ninkay ka maqan tahay aan dhahno iimaan ma leh qofkuus asal ka maqnayn farac uu ka maqan yahayna faraca ka maqani hadduu waajib farac waajiba uu yahayna naaqisul iimaan waay farac mustaxab haddii uu yahayna qofkaasi marka yacni iimaanka sina loogama anfin karo siay ahaataba yani ayb laakiin waxaa ka maqan wax hadduu ku dari lahaa iimaankiisu ou sii bada lahay ayb masaa-iluliimaan marka waa taas ayb marka wuxuu leeyahay waladii nafsu muxamedin biyadihi fainahu fii nahrin min anhaari اljannati ayuu ku jiraa yanami yatahamasu oo markaa yacnii waa dabaalanaya webiyada webigaasuu ku dhex jiraa qaala baabu man masa ra'sa sabiyin maca abiihi wa baraka calayhi man masa qofkii taabto ra'sa sabiyin cunug yar madaxiisa maca abiihi aabbihi ou la jiro wa baraka calayhi una baarakeeyo cunug aabihii la socda in qofkii markaa madaxiisa taabto baaraka allaahu yidhaahdo calayka ama baaraka allaahu fiika yiraahdo waxa ku yimid caddaynteedii u baabiya qala xadaanaa isxaaqu qala akhbaranaa xandalة bnu camrin الzuraqiy almadaniy qala xadaanii abu xasrata qala akhbaranii cubaadaة bn اlwaliid bni cubaadaةa bni الصaamit qaala kharajtu maca abi aabahay baan la baxay wa ana gulaamun shaabun anoo wiil dhallinyaro ah falaqiyanaa falaqiinaa shaykhan falaqiinaa waxaan la kulannay shaykhan oday marka nusaqa qaar waxay ziyaadiyeen calayhi burdatun go' wato wa macaafiriy iyo mid meesha macaafir magaaladaa la dhaho loo nisbeeyey ama qabiiladaas ayb mara meeshaa ka imaan jirtay wa calaa gulaamihina burdatun wa macaafiriy intoo kale watay qultu waxaan idhi buu yidhi wiilkii yaraabaa dhahayo ey cam adeerow maa manacaka maxaa kuu diiday an tucdiya ghulaamaka addoonkaaga inaad siiso haadihi namira maradan wata'huda alburdata adigana aada go-a qaadato fatakuuna calayka fatakuuna calayka burdataani markaa korkaagu ay noqdaan laba go wa calayhi namiratun isagana uu maro namiro u wato burdada bur marada kale burdada fiican sida ka muuqato faaqbala calaa abii aabbahay ayuu kusoo jeestay faqaala waxa uu yidhi odaygiiba aabbahay kusoo jeestay buu leeyahay ibnuka haada kan inankaagii miyaa qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala famasaxa calaa ra'sii madaxaygu masaxay xalushaahidka meesha way marka cubaado wiilkiisa wiilkii yaraabuu madaxi ka masaxay aabihiina waa la socdaa wa qaala wuxuu yidhi baaraka allaahu fiika allah ku barakeeyo adiga dhexdaada allah barakeeyo ashhadu la samictu rasuula allahi sal l slam waxaan markhaati ka ahay inaan maqlay nabiga sal l slam yaquulu isagoo dhahayo adcimuuhum quudiya mima ta'kuluun waxa aada cunaysaan ka quudiya waksuuhum marshiya mima taktasuun waxaad marshan aada ku aradbaxaysaan yabna akhii adeer dahaabu mataaci dunyaa axabu ilaya adduunyada alaabteeda inay tagto ayaa la igaga jacayl badan yahay agteyda min an ya'khuda inuu qaato min mataaci alaakhira alaabteyda adduunyada aan ku haysto inuu iga qaato ayaan ka jecelahay intuu iga qaadan lahaa aakhiro waxayga yani haddaan dulmiyo waxaygii buu qaadanaa aakhirahu waxaan adduunyada inuu iga qaataa iiga room buu leeyay intuu aakhiro waxaygii qaada lahay waxaa dareemaya marka xasanaadkooda marka ay acmaasha sameeyaan ay camal ku samay jireen asxaabta marka ay acmaashaas dhammaystaanna waa cabso jireen armaan laydinka aqbalin ayay isdhihi jireen maqaamka saddexaad wuxuu noqonaa maqaamu alricaaya waalixtifaal acmaashaas ay sameeyeen inay ilaashadaan oo sina aynan uga farahooda uga bixin waxyaabaha ay ku ilaalinayeen marka waxaa ka mid a hadday da ninka qof dadka ay dulmiyaan qofka uu dadka dulmiyo acmaashiisii baa laga qaadanaa qiyaamaha marka wuxuu leey inta camalkayga aakhiro uu qaada lahay maalkayga ha qaato adduunyada bal fiiri say yacnii aakhirada ugu weyneyd agtooda innaga hadda marka inta aakhiro wax beel ay dhici lahaayeen tanaan u dadaal badannahay oo dadka waa arkaysaa kun shilin dad dadka ku dilaayaa jira marka kun shilin oo aakhiro beel ku doorsana xataa haddaad kunka adiga leedahay maxay tahay kun inaad shaki isgeliso oo camalkaagii iyo qoomamo un ay kuu dambayso maxay tiri marka taas marka e, qasnadii inay kun ka maqnaato ayaa kala dhib badan acmaashiisa aakhiro wixii maqnaanayo dankama lah marka wuxuu leey qultu ay abataah aabbow man hada rajul ninkan waayo qaala wuxuu yidhi abulyasar ibnu camrin abulyasar ibnu camrin weeyaan ninkan ya muxuu ku dhiga abulyasare maxaa ku xiga ya ibnu camrin saas uu noo dhigay waa dhici kartaa kacb ibnu camrin in magaciisa kacab baabun ay hada kani baabun baab weeyaan daalatu ahli اlislaam bacdihim calaa bacdin daalatu ahli اlislaam daalada marka waxay tahay eh, kalsoonida uu ku qabo qofkan qofka kale jacaylkiisa qofka walaalkaa ah ama saaxiibka ah kalsoonida aada ku qabta maxabadiisa iyo jacaylkiisa heer waxay gaaraysaa marka haddaad wixiisa intaad qaadato ood khayr iyo wax ku samayso inuu ogolaanayo kuna farxayo yani kalsoonida heerkaas gaartay ayuu u baabyahay qala xadaanaa cabdatu qala xadaanaa baqiyatu qala xadaanaa moxamed bnu ziyaad huwa alalhaniyu qaala adraktu salafa salafkii baan soo gaaray buu yihi dadkii hore wainahum iyaguna layakuunuuna fi lmanzili اlwaaxidi hal guri bay ku jiraan biahaalihim ehelkooday kula jiraan farubamaa nazala waxaa dhacaysa inuu soo dego calaa bacdihim qaarkood addayfu marti inuu kusoo dego wa qidru axadihim midkood dherigiisana cala naari dabka uu saaran yahay fa ya'khuduhaa saaxibu dayfi kii lagu soo degay oo martiga saaxibkiisa ahaa wuu soo qaadanayaa dherigii buu soo qaadanayaa ninkii kale ou lahaa lidayfihi martidiisa usoo qaadayaa fayafqidu lqidra saaxibuhaa dherigii waxaa weynaya ninkii iska lahaa oo dabka saartay waa weynayaa dherigiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa man akhada alqidra dherigii yaa qaaday fayaquulu saaxibu dayfi kii martida ay u timid baa wuxuu dhahayaa naxnu akhadnaaha anagaa qaadnay lidayfina martigeennaanna u qaadnay oo noo yimid fayaquulu saaxibu lqidri kii dheriga lahaa wuxuu dhahayaa baaraka allahu lakum fiiha allah idiin barakeeya dherigaas dee dherigii dabka u saarnaa kulligiis u qaatay martidiiba u geeyey kii kalena waa ku faraxsan yahay ninkani marka muxuu u qaadanaa ninkan dherigiis kalsooniyuu ku qabaa waxaan camalkan lagu samaynayo inuu khayr u arko oo nasiib u yimido inuu u arko u og yahay cuqdo ma jirto jacayliyay isku qabaan kalsoonidaas daalladu marka taas ninkaanna markii waxaagi waa la qaato ninkaas martigaasaa la siiyey la dhahana waa duceynaysa aw kalimatan naxwaha qaala baqiyatu wa qaala muxamadun wuxuu yidhi moxamed ibnu ziyaad wاlkhubzu idaa khabazuu muufadu hadday muufeeyaan oy dubayaanna mila dalika walaysa baynahum dhexdoodana ma ahaanin ilaa juduru lqasabi ayb walaysa baynahum dhexdoodana ma ahaanin ilaa juduru lqasabi qasabka jiridiisa unbaa u dhexaysay ayb yacni kan kanuu la daris yahay u ayuu u dhow yahay ayb marka iithaarkaas iyo waxyaabahaasuu xadiidku uu tusayaa ayb martiga in la karaameeyana waa laga qaadana calaa xasabi alistiaaca qofkan aada wax ka tacaawun alacala albiri wataqwana waa laga qaadana leanna labadan ninkana juhdigii buu bixiyey kana wuxiu iska lahaa labadooda ajarkii way helayaan ayb waxyaabahaas o dhan baa xadiidka laga qaadana halkaana joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed